markaasi saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha sagaalaad sanada labadakunsadeylabaatanka barnaamijka falaqeynta waxaan kusoo qaadan doonaa kulamo uu ka wado madaxweynaha soomaaliya degmada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaas oo lagu dardargelinayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab qodobkaas ayaan eegi doonaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qeyb ka ah barnaamijkeena oo mar kale ee falaqeynta waa dhulkaan fahnay dadis aaminaa noo isku usanbaa noo qolay isku abba'aa noo hadalkaan fahamnay dadis aaminaa noqonays ku uursan baa noqonays ku aaba'aa noqonays soocan baan ahay eebow allahayo adiguna nagtaagee ilaah walba aynigeen raacnay astaageen barbaan dhaafnay baxyo maqalay ilaysno ifyooyacnaye abaartii hadhoore dadka aynigiin raxnay saakin barbaan daafnay adiguna na fiican wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno degmada maxaas waxaa ka socdo dhaqdhaqaaqiyo xoogan iyo sidoo kale kulamo ay ka wadaan halkaasi madaxda ku sugan oo ugu horreeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray degmada maxaas halkaas oo uu ka wado abaabulka dagaalka ka dhankaha al-shabaab ee looga saaraya deegaanada ay kaga sugan yihiin bariga iyo galbeedka gobolka galgaduud waxaana sidoo kale uu kalaba la qaadanayaa madaxweynuhu dadka kasoo jeeda deegaanadaas iyo sidoo kale ciidamada talisyadooda ee halkaasi ku sugan inkastoo markaa madaxweynaha weli kulamo uu wado oo halkaasi uu kulamo kula qaadanayo saraakiisha hoggaamin doonta howlgalka ka dhan ka ah al-shabaab ee dhowaan ka bilaabanaya galbeedka iyo bariga galgaduud sidoo kale waxauu madaxweynuhu eh, kulamo u wadaa oo kulamo la qaadanayaa ee siyaasiyiinta khilaafka uu ka dhex jiro maalihii dambe ee maamulka hirshabeelle iyo gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeed cismaan cabdullah bootan xidig ayaa igula sugan stuudiyaha oo keenan ka tirsan cabdulaahi soo dhow bal maxaas waxaa ka socda kulamo aan laysaga kala kicin tan iyo madaxweynaha marka uu soo gaaray mahadsantahay siciidow taniyo markii uu bilowday safarka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ee ku wajahan maamulka dowlad goboleedka galmudug oo uu ka bilaabay caasimadiisa dhusmareeb madaxweynuhu ilaa iyo markaas waxaa waday qabanqaabada ku aadan eh, sidii loo wajihi lahaa eh, dhamaystirka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale sida loo bilaabi lahaa wejiga labaadba isagoo eh, markii halkaas uu tagay wadahadallo la bilaabay dadka deegaanka siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha beelaha halkaas dega mm-hmm. kana codsaday in dowladda lagu garabsiiyo dagaalka ay kula jirto al-shabaab mm-hmm. intaas kadib qabaa'ilada halkaa degan waxa ay islamarkiiba madaxweynaha u sheegeen mm-hmm. in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka al-shabaab iyagoo markaasna madaxweynaha u sheegay in ay hub iyo gaadiidba markaasi diyaar u yihiin in ay ku taageeraan howlgalka ee dowladda soomaaliya ay kula dirareyso al-shabaab intaa kadib madaxweynaha waxa uu sheegay maalin sii horeysay in uusan ku ekaan doonin keliya eh, magaalooyinka islamarkaana uu tegi doono furmaha hore ee dagaalka waa uuna ka dhabeeyey ayaa layahay hadalkiisii oo shalayba waxaa u dhaqaaqay degmada maxaas ee eh, ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo ka ah deegaanadii ugu horreeyey ee laga bilaabay dagaalka haatan lagula jiro al-shabaab mm. madaxweynaha haatan iyo markuu halkaasi waxa uu wadaa kulamo goonigooniya kuwaasuu la qaadanayo saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanadaas halkaa waxaa uga sii horeeyey madaxweynaha cali jeyte cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan mm-hmm. iyadoo la sheegay hadda kulamada socdaa inay qeyb ka yihiin sidii loo heshiisiin lahaa maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyihii hore oo aan ognahay xilka qaadistiisii inuu ka dhashay khilaaf ilaa ay haatan taagan sidoo kalena madaxweynaha waxa uu halkaa kula dardaarmay oo kula hadlayaa markaas taliyaasha ciidanka oo markaasi hogaaminaya ciidamada qaybahooda kala duwan si markaasi aan loogu kala harinin dagaalkan eh, deegaanka maxaas iyo deegaamada markaas hoos tagana waxaa ka socda diyaargarowga ugu dambeeyey halkaas ay ku sugan yihiin siyaasiyiin fara oo madaxweynuhu u horeeyo eh, waxaana ka socda dib u heshiisiin iyo sidoo kale dardargelinta dagaalka madaxweynaha marka halkaas uu joogo eh, shaqooyin badan uu jooga keliya dagaalka uma joogee meeshaasna gogolaa taaloo dib u heshiisiina way ka socotaa dhanka kalena gacna waxaa eh, lagu wadaa heshiisiin gacna waxaa lagu wadaa garowga eh, dagaalka lagula jira shabaab waa gartay eh, cabdulaahi maxaas waxay dhacdaa goob marka istraatiijiya ma la dhihi oo mhm. dagaalka lagula jiro al-shabaab marka laga abaabuli karo maadaama mhm. wabxo iyo ceelbuur mhm. inta isku xirtaahi ay ka imaanayeen degmada maxaas ciidamada ka howlgalaya halkaasi sidoo kale Eh, halkaasi in fariisin uu ka dhigto madaxweynuhu maxay ka bedeli kartaa marka eh, sidaa eh, wararkeena hore ah ku sheegnayba siciidow madaxweynaha inuu halkaas tago uu jidda hore madaxweynihii soomaaliya uu tuuta xirto horta iyadan wax la dhayalsan kara ahayn mm-hmm. madaxweynaha inuu halkaa tago waxa ay bedeli karto waxaa kamid a ah mooralka ciidanka iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaa ogsoonnahay maalmihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya inay deegaana ay al ka qabsatay mm-hmm. inay dib u gorasho oga baxday haatan waxaa laleeyahay marka ma sahlana in deegaanka gadaal looga laabto maadaama uu joogo madaxweynihii soomaaliya marka taas waxay keenaysaa inay ciidanku nagisii ahaadaan niyadna ay haystaan iyo moral ay kusii joogi karaan maadaama madaxweynaha qaranka oo tuutaha xiran yahay jiddan uu kula sugan yahay waayahay eh, markaan dhanka kaleeto eh, howlgalada weli ku guda jirnaaye eh, iyo degmada maxaase mhm madaxweynuhu inuu tuute xirto eh, mm-hmm. ciidamadii iyo soo dhex galo eh, darajooyin uu ballan qaado uu mm-hmm. sheego inay ka go-antaha dagaalka dhanka al-shabaab mm-hmm. siyaasiyiinta waa ay soo hadleen waxay ku taageereen madaxweynaha ee eh, dagaalka u kula jiro kooxda al-shabaab bogaadinta siyaasiyiinta ay u dirayaan ciidamada qalabka sida iyo taageerada ay u muujinayaan madaxweynaha shidaal nooceeaha ay kusii shubi kartaa kacdoonka shacabka iyo dowladuba iska kaashanayaan ee dagaalka lagula jira al-shabaab aad iyo aad saciid waa mahadsan tahay in mas hore oo ka mid yihiin madaxweyneyaal iyo sidoo kale siyaasiyiin kale ee dalka xilad kala soo qabtay iyo wasaarayaal mm. in ay e, dhiirageliyaan dagaalka lagula jira al meesha ka saareysaa e, marka koowaadba mm. warar maalmahanba suuqa laisla dhex marayo ahaa in ay dowladdu markaas siyaasiyiin ay ka dhex raadinayaan mm. dagaalka lagula jira al-shabaab in ay ka dhex raadinayaan dhibco siyaasadeed iyagoo ra wasaarayaal ay sheegeen in dagaalka al-shabaab uusan gorgortan gelinin islamarkaana aan laga dhex raadi karinin siyaasad iyo dhaqaale toona ah, eh, marka hadalkan eh, kasoo baxay markaasi madaxdii hore ee dalka ah. waxa uu isna meesha ka saarayaa eh, wararka laisla dhexmaraya ee suuqa ah kuwaas oo markaasi lagu kala jibinayo ciidanka dowladda oo madaxweynaha naftirkiisa uu horey u sheegay inay jiraan dad social mediaha ku faafiya warar markaasi loogu hiilinayo al-shabaab mm-hmm. isagoona sheegay in dagaalka al-shabaab uusan marna siyaasadda qayb ka ahayn oo ay tahay qadiyad qadiyadan ay tahay in eh, mid soomaaliya o dhan ka dhexaysa oo aan shaqsi gaara ah ku koobnayn mm. waa gartay eh, isla howlgalladan aan ku guda jirnay ee mm. eh, dhaqdhaqaaqiya ayaa ka bilowday gobolka galgaduud deegaana ayaa la wareegay mm-hmm. saacadii lasoo dhaafay mm-hmm. deegaanka ceelahel ayaa kamida iyo sidoo kale deegaano kale oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan ciidamadu mm-hmm. deegaana ay sidoo kale al-shabaab ay banaysay jiro e, afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay mm-hmm. e, deegaanka bacaadweyna kamida ah. mm-hmm. oo isagana gobolka mudug dhaca e, marka deegaanadaas ay ciidamadu u ruuqaansanayaan iyo kuwa al-shabaab ay ka baxayaanba iyadoo weli uusan dagaal ku bilaaban maxay markaa keeni kartaa inta badan oo mahadsantaha siciidu dadka siyaasadda falanqeeya iyo arrimaha amniga iyo ciidanka waxa ay leeyihiin marka la fiiriyo abaabulka dowladda ay wato khaasatan dhanka cuduudda milatari ee dowladda isticmaalaysa marka la fiiriyo al-shabaab waxa ay kaliya ay samayn karaan haatan waxay tahay in ay weerara rawaal celis ama gaadma ah inay sameeyaan islamarkaana dagaalka foolka foolka ah aynan wajihi karaynin marka khubrada waxa ay sheegayaan sidoo kale eh, ciidamada iyo sidoo kale ammaanka falanqeeya in eh, ciidanka eh, militariga soomaaliya uu ka muuqdo diyaargarow xoogan islamarkaana tiro ahaan ay yihiin kuwo aada u fara badan saas daraaddeed ay keeni karto inay markaas al-shabaab koobihii ay joogeen ay dib isaga sikadaan waxaa ka dhawaajisay in saacadii lasoo dhaafay deegaano tirsan gobolka galgaduud ay la wareegeen ciidanka dowladda oo ay ka mid tahay markaasi ceel la helay oo ka tirsan gobolka galgaduud deegaankan siciidow maalmihii lasoo dhaafayba waxaa kusii jeeday oo markaasi kaabiga ku hayay ciidamo farabadan oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasoo markaasi ka yimid burujyadii sidoo kale qalqoryaale marka halkaasna waxaa jooga ayaa laleeyahay markaasi madaxweynaha e, dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo isna dhankiisa ka wada dagaalka lagula jira al-shabaab waayahay koonfur galbeed dhaqdhaqaaqin ayaa ka socdo iyadana ay ku doonayso inay deegaano ay kula wareegto mhm. eh, maxaa kamid a ah marka dhaqdhaqaaqyadaas waa eh, mahadsan tahay ugu diyaargarooba dagaalka lagula jira al-shabaab aada iyo aad siciidow eh, koonfur galbeed waxay sheegtay in iyaduna dhankeeda ka wado howlgal loogu diyaargaroobayo ama dhaqaaqyo loogu diyaargaroobayo bilaabashada dagaalka lagula jira al-shabaab walow aysan ahayn markii ugu horreysay uu ka bilaabanayo dagaalka koonfur galbeed haddana waxa ay koonfur galbeed markaani ay waqti gelinaysaa oo ay xoogga saareysaa sidii markaasi deegaamo fara badan oo al-shabaab ay kaga sugan yihiin inay markaasi gacanta kusoo dhigaan waxaan ogsoonahay koonfur galbeed magaalada hadda caasimada oo ah kumeel gaarka ah in maalmo ka hor in al-shabaab ay gudoomiyeen eh, dhowaana eh, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal mm-hmm. uu sheegay in eh, magaalada baydhabo aan hal kilomitr banaanka laga aadi karin sababa amni dartood mm-hmm. taasaana keenaysa in koonfur galbeed haatan ay bilaawdo dhaqdhaqaaqyadan iyo sidoo kale diyaargarowga koonfur galbeed waxaay sheegtay mm-hmm. in ay diyaarisay ciidamo maamulkaasa sidoo kalena ay taageerayaan militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdaraad iyagoona sheegay in ay ku wajahan yihiin markaan deegaano ay ku sheegeen deegaanada ay kala ah tiyaglow iyo sidoo kale rabdhowre mm-hmm. waayahay cabdulabatan aadaa umahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan falaqeynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho ayaadna kala socotaan hagaag saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka ayaad la socotaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuuna idinkaga imaanayaa qeybihii ugu dambeeyay ayaan isla sii gaaraynaa barnaamijkeena maantana waxaad kusoo dhawaataan haatanna xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay waar kalamaanay waxaa la yidhi miigaani biya maleh hadduu malab dhawaaqe magansade wadkoodii mar haddii madaxweyne xasan shiikh oo tuuta wata maxas ka degey dee magansade wadkoodii war mii ambiyin lahay nooba galeen malabsadeen wadyo war waxaa kaloo la yidhi ceesaantii mas iyo good madax shabeel shabeelleeftaa war warkalamaanay warrama bulshada waxu sheega oo dagaalkii wuu socdaaye waa inaynu ka qayb gallaa warbashiiruma baxda hadda mase waa bootays war shabaab yoona idiinadeegaas macalinkeenu diid wuxuuna yidhi maya ma ogoliine maya oo marnabaye elimayno war shabaab aan runtuu sheegne wax ku qaada maysaan wacdara adduunke culimada warkhiyaaray waxaa la yidhi qofku markuu waasho malaa'igtu waa ka tagaan waxna lagama qoroo dembi ma laha laakiin shabaab waa dadka waalane qurahe dembiilayaashana aho wax laga qorayo aryadaha xabad hadaaline ajashii dhammaataa ifka joogi mayse anugu juungal qisa jimcii dhoweed ka dhacda mugaan arkay khawaarij in garab koora alla ka baxaa ii caddaatay sababtoo ah masaajidka mugga khudbadi jimcaad laga soo baxay ay nabadoon ummaddii masaajidka ku tukaday ka mid igaar dhinacyada bustoolada ugala soo boodeen hal xaba mugay ku dhifteenna wixii masaajidka ka soo baxay ummaddi xaafadaha joogtay oo dhan qof walba dhagaxya birya wixii u dhowaayow qaatay dhagarqabayaashina kobtayda awdayaa ku dhacday sidii loo raacday haayana iyo koo jamhuuriya sii dhaafayaa ugu war dambaysa nabadoonkana islamarkiiaa dadka isbitaal geeyeenoo waa la daaweeyo waa nabad qabiyaa hadda waataad arki jirtay qofta iyadoo naf baxaysa iyo koo iska kor taaganoo la wada fiirsaha dilaayo hadda mahaas xaaja ka tagtay waa la dilay waa baxsadeen waa dileen waa baxsadeen waa dhammaata miya war waa la dilay yaa dilay lama yaqaan haddaad maqashaan meeshaas halaagaa yaal abnina kama jiro war maalindhood baabuur qadhashada markii nimankii wada gacanta lagu dhigay baabuurkiina keligiis meel cidlaa ku qarxay oo balaayadii la soo raray aan qof biniaadan wax ku gaadhin ayaan ogaaday garabkooda in laga baxay war kordhohoyti suuga bakaaro lama askariyaha weeraren madaasa shaabkii meelika ganacsadaayi fartiskili teegen wa shamsi andilikagaadi koona la dilay koona la gobadi waraa walba waxaa damiir xumo ahayd eh. wiil bastoolad wataa inuu boqol qofoon inta qof ku dhex dilo iyagoo daawanaya iska baxo ma oo hadda gacanta lagu soo dhigahayaa war hore injineerkii ganacsadaha midkii masaajid ku dhex dilay eh. waa ogeedeen in la soo qabta dadweynahana ka daba yaacay eh. gacanta ciidankouna ku jira dad badan inuu hore u dilana waa la ogaaday xataa sawiradiisii dadweynaha soo bandhigay war wasaaruhu hayaan dhoweyd markuu dhahayey waan soo noolaanaynaa dad baa la yaabaya laakiin waa sidanoo kale sababta ah ummaddu haddii uu damiirku ka dhinto wax dhintay la mid tahay haddii damiirku soo noolaadana waan soo noolaanaynaa marka aan sida bini'aadmiga u noolaanno miyaysan sax ahayn waa ra'iisul wasaaruhu wuxuu kaleu yidhi waa inaan sida bini'aadanka u fikirno sidii loogesadaanqaylilongoolana eray war shacabka soomaaliyeed waa waxaan leeyahay wanaagga dhidbaha xumaha dhaafaha wixii dhib wadana ka dhiidhiyaha wadaniga dhabta allow dhowr bulshadu waa baraarugto stooladlay dib baxsame bulshadu waa baaraarugto istoolaadlaydi baxsame warkalmaanay muran iyo heesaad ku jirtaane madaxweyne xasan sheikh maxaasuu ka tegey galmudugna waxay hub soo bandhigeen markii madaxweynuhu tegey igu sawiru dhaafi waayaa layidhi sababtoo ah waxay beeluu soo bandhigeen oo aan kaamirooyin ka daawanayn hadday furunta la aadi lahaayeen madaxweyne xasan sheikh maanta shabaab dagaalkiisa marba meel uma fadhiisteen ee khawaariij maaragta iyo ma aragaa dhici waa lagu kala bixi lahaa wejigii labaad hadna waa la aadi lahaa madaxweynuhuna baydhabo kama sokeeyeen warmaba shabaab dhibaatada haysataa ma yaree saw ciidanka goosha caddi qabtay ba uma soo socdaan waan wallaweynay madaxweyne xasan shiikh mar hadduu qaato maxaas ka soo degey miigaani biyo male hadduu malab dhawaaqe magansade wadkoodii aryaadhaha mug haddii madaxweyne xasan shiikh degay maxaas lama maadaba waa iisoo baxday hirshabeelle horta waa midoobe oo cali jayta waa laga fujihaa hiiraan laantiisi cawslayduna dagaalka waa gelaysaa mug haddii cali hor madaxweyne xasan inuu cali dallaxsii haayo waa iska muuqataa xildhibaan jacfar oo ayaamahan wax tabahaayana maxaa sow jooga oo xaaladiisa asagana in la toosi doonaa muuqata hadda ceelbuur iyo galhareeri iyo meeludhow midna leysku hay maayee midani dhega male haddou malag dhawaaqe magansade wedkoori war kalamaana war mahaysaan xildhibaan maxamed abiib oo golaha wakiilada somalilan ka tirsan madaxweyne muuse biixi buu inta ku dhegay maqaarka ka fiiqay waar muxuu iskaga celi waayey oba muxuu ohan waay war hanugu buuqnaa reerkeenii qabo warwarkaa naga dhex gelinina xildhibaanku wuxuu yidhi shuruucdii dalka u yaalay oo dhan buu inta diiday ayuu go'aan beel ka soo baxay u hoggaansamay dadkuna waa wada beelbeel hadda markaan beeshaydaa go'aan soo saaraysuu yidhi qabyaaladu waa qarannimadeennae koru qaadaay miyuu yidhi warwarkaa naga dhex gelina wuxuu yidhi madaxweyne riyaale markuu joogay waxaa loo qaadi jiray dalaal noo dhuuntay soo dhaa dhuntayo dhuuntayow ma buuxsantee ka dhaadhacwaaryahan ugu buqino oradoo reerihiinni qabo aryadhaha muuse intaas muggelayraxow isaguna u dhihi waayo maaqmaaq tiri anna moogiyaan idhi maaqmaaq haddaa tiri anna moogiyaan idhi wardhibaaga maxaad ula yaabaysaa sawkii abwaangaryaa loo naxariistay yidhi maaha dadka sooliya awdala aadan oo hagrateen dalaar baa iman doonta lagu raaja ilaysoo aragooda la waayo dhulkan kala fogaadiyo labadiinnan kala dheerya isku soo dhoweeya war kalmaanay war mahaysiina waa iska fafadhidiine daljirka dahsoon bannaanbax weynoon loo kala harrinaa ka socda haya badbaado garantiyaha nagatay war ma hudheelladay galeen war ma janraalin dhacaddaa jooga umba haramcadkii aaway waree dhaaya waa falantiine bannaanbaxaanu kaad ogeydeen maahane maamulka gobolka banaadir aa soo abaabulay waxaana lagu taageerayaa dagaalka khawaarijta dalka looga xoraynayo macal ra'iisul wasaarahana ka qaybgelayaa la yidhi hadda maxaa idin dhigay soo dareera war maxaanu soo dareernaa haddaba la qabsay war isku goojigo miyihini daljirka saawarya warmaday laascaanood kaama hor joognay haddaba soo deg maw haddaysoinaan u ogolaanna ma aha waaqlow boorsadan lahan leybadin iganiyaasay dox ka yeedhiyo dalaal mooye intii damqashiyo damiir ba lahayd isku duubnidaa dalloo arag hayayaabaa sidaa weeye hayayaabaa sidaa weeye joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho shariif cabdulla maxamed sheeke ayaa farsameynayay intaan barnaamijka mid lacmin ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo